alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira saddex su'aalood oo dersiga xidhiidh la leh ayaa bacdulikhwa soo tuureen sida aa maqlayseen su'aali waxay ku saabsan tahay mawduucii ku saabsanaa beledada gaalada markaan shacaa'irta islaamka la muujisan karin ama waajibaadka diinka wax ka mida aan lagu dhaqmi karin oo aan loo oggolayn qofka oo lagu cidhiri gelinaayo oo loo diidaayo oo lagu dhibaataynaayo ma soo gelaysaa beledada gaalada qaarkood adaanka in sare loo qaado lama ogola laakiin masaajiddu waa ka jiraan in lagu tukado waxa weeye waa u idmaanoo waa u oggolaadaan laakiin adaanka sare ee mikrofoonka dabadda lagu addimaayo waa u diidaan badiba shacaa'irtii islaamkoo la diiday ma noqonaysaa oo hijradu ma ka waajibaysaa beledkaas hadduu sidaa yahay beledu kufrin adaankii in lala jahro aan oggolayn waxaynu soo sheegnay qaacido guud baynu soo sheegnay qaacidadana waa soo gudagelayaan nafsu hada su'aalna waxaa la weydiiyey su'aashaa lafteeda lajna daa'ima biri'aasati ashaykh alcallaama cabdilcasiis ibni baaz waana fatwo qoran waxaa lagu yidhi beledka ingiriiska masaajiddii waa ka jiraan laakiin adaanka debadda laga adimaayo oo bimacnaa mikrofoonka debadda lagu addimaayo lama oggolaa waa loo diidayaa waxaa la odhanayaa hoos yacni u shuuqsada laakiin xidha mikrofoonka debadda waa ku addimina arrinka noocaas ah haddii markaa hoos loo dhigo ma lagu dembaabayaa oo shicaarkii adaanka aan sare loo qaaday su-aasha naxwu haada baa loo weydiiyey asheekh ibnu baas iyo lajna daa'ima waxay ku jawaabeen beledka saasee loo diidaayo mikrofoonkii debadda in lagu addimo aadaanka in hoos loo dhigo masjidka gudihiisa laga addimo uun yacni mikrofoonka dabadda la isticmaalin laga kaantaroolayo loo diidayo dadka muslimiinta inay joogaan oo deganaadaan uma bannaanaa waxaana waajib ku ah inay ka hijroodaan waxaana waajib ku ah inay ka hijroodaan baa waajib ku ah sidaa mashaayikhdu fatwoodeenna waa sida qaacidada guud ee culammadu sheegeen ay tilmaamayso marka hadday shacaa'irta tahay iyo hadday markaysaga hal waajib waajibaadka shareecada markaa ka mida tahay mid walba haddii loo diidaayo hijraa ku waajibaysa ciddii kari karaysa ama ciddaan kari karaynin cudurdaarka awoodiwaaga ayuu uga dhacayaa wujuubku oo aynay dembi ku qabin laakiin dadka kale awoodi karaya inay ka hijroodaan waxay noqonaysaa mid waajib ku ah hadday hijroon waayaanna waxay noqonaysaa mid ay ku dembaabayaan bay noqonaysaa aal labaad waxay ku saabsan tahay salaaddii safarka ama socdaalka waxaa la yidhi safar baanu dhowaan u baxnay markii waxa weeye safarkii aanu u baxnay salaadii wakhtigeedii soo galay ninkii wada soconnay waxaan ku idhi buu yidhi laba ragcadood ina tujiyo duhura hadalkii muu maqlin dabeedna afar buu isagu kaga saaray laba markuu maraayay oo atixiyaadsaday buu haddana u kacay ragcaddii saddexaad talaa igu caddaatay buuhi war miyaad raacdaa anigu labaa niyeystay mise waad ka hadhaa dabeedna sidaydii baan ku socday waan salaamad noqsaday buuhi labadii baan ku salaamad noqsaday salaadda caynkaasi ma la soo celinayn jawaabtu waxay tahay masaladaasi kuma saabsana kollay imaamkii muqiimka ahaa ee lagu xidhay kuma saabsana hadday imaam muqiima in lagu xidhay ay tahay qaطcan waa la soo celinaya ay afarta madhabood waxay isla ogol yihiin hadduu ninka musaafirka ahi imaam muqiima ku xidho inuu la dhammaystiraayo ayay afarta madhaboodba isku raacsan yihiin bacdu daahiriya khilaafay daliilkuna wuxuu waafaqsan yahay sida afarta madhabood ku tageen xadiis baa ku soo arooray sheekh albaani odhanayo waa saxiix calaa sharti muslim oo tilmaamaya haddii markaa imaam muqiima aan ku xidho maxaan u dhammaystirayaa baa cabdullahi bni cabaas loo weydiiyey wuxu uhi wa sunnatu abilqaasim cabdullahi bni cabbaas baa odhanaya waa sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam sheekh albaani wuxuu ihi sanadku waa saxiix calaa sharti muslim shardiga muslim buu ku ansaxay xadiisku waxay culammada mustalaxu isla oggol yihiin saxaabigu hadduu yidhaahdo waa sunnihii nebiga xukmi rafci inay leedahay oo ay la mid tahay xadiis marfuuca ay ka dhigantahay nebigaa yidhi sida loo xujaysanaya loo xujaysanaya laha xukmu rafci saas aawoodee imaam muqiima ninkii ku xidhay oo dabeedna ka goostay oo laba ku salaamad naqsaday ee musaafirka ahaa yuciidu asalaa salaadda waa soo celinaya laakiin tan ku saabsan eh, yacni ruux laba ruuxoo safar ahaa ama dad safar wada ahaa in ninkii musaafirka ahaa salaaddii uu isagu dhammaystiro ma lagu raacayaa mise waa laga goosanaya waa masale maxalu nadara sida saxaabada nebigu sameeyeen calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd inay ku raacaan sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay markii cusmaan ibnu cafaan uu dhammaystiray ayaama minan salaadda uu dhammaystiray cabdullaahi ibnu mascuud waa ku inkiray cusmaan ibnu cafaanna wuxuu ahaa khaliifadii markaa xukunka hayey ayuu ahaa salaaddii buu dhammaystiro oo ayaamihii mina ayuu afar ragcadood tukaday duhurkii iyo casarkii iyo cishihiiba wax qasri la yidhaahdo ma samayn xadiiskuna saxiixuu ku soo arooray markaasaa cabdullahi ibn mascuud waxau yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan la tukaday maalmahan mina waa qasriyo labalaba ragcadood buu tukaday abuubakar baan la tukaday waa qasriyo labalaba ragcadood buu tukaday cumar baan la tukaday waa laba laba ragcadood buu tukaday suma irta'aa rajulu bimaa shaa an yarta'i dabeedna nin baa ra'yigiisa wuxuu iska tusay wuxuu doono inuu iska tuso cusmaan buu sheegaya yacani salaaddii wuu dhammaystira cabdilaahi kama goosan salaadda afarta markuu tukaday afartuu la tukaday waxaa la yihahdaa maxaad ula tukatay afarta wuxuu idhi alkhilaafu sharun khilaafkaa ka shar badan khilaafka ayaa ka shar badan calaa kulli xaal masaladaasi kolley sida saxiixi waxay tahay waa in la raacayo sida saxaabada nebiguba sameeyeen oo lama soo naqlin cid ka goosatay cuhmaan ibnu cafaan qaarkood ha ku inkiraan laakiin inay ka goosteen oo salaamadnaqsadeen lama soo naqlin innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa imaam looga dhigay si loogu daydo laakiin maadaama madaahibta qaarkood ay qabaan in salaadda markaa safarku laba ragcadoodba inay tahay xaaladdan kalena sunnadu ku soo aroortay in markaa imaam muqiima marka lagu xidho la dhammaystiraayo attaabicu taabic masalada caynkan ah kollay iyadoo saxiixu ay tahay markaa in la mutaabiceeyo la raaco imaamka oo aan laga goosannin haddana waxa weeye markaa ima cadda in la soo celinaayo masaladaa salaaddii ciddii sidaa samaysay in la odhanaayo ilaaba ilaa salaaddiinni ma asixin ee ku noqda marka ixtimaal baa ku jira taasi markaysaga mid ii cad ma aha laakiin sabaabku wuxuu ahaa kollayba mutaabacada la raacayo ayuu ahaa hadduu sidaa yeelay innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih su-aasha saddexaad waxay ku saabsan tahay safarkay ku saabsan tahay wuxuu yidhi haddii la safro oo meel la tago ama magaalo kale ama mel la mida safarkii weli lagu maqan yahay laakiin mudduu qofkii naasil yahay oo joogaa meesha ah ruuxa musaafirkii marna waa saa'iroo waa soconayaa marna waa naasilo iqaama mu'aqatuu leeyahay qadar buu joogayaa muddo intee la eg ayuu markaa uu naasilka yahay ee meel xoogaa joogayo laakiin meeshii aanu iska degin muddo intee laeg buu qasrinayaa masalada caynkaasi waa masalo culammadu isku khilaafsan yihiin ha yeeshee marka hore laba suuraa loo kala qaadaa labada suure loo kala qaadaa waxay tahay waa suuro uu shakhsigu mutaradid yahay wakhtiguu tegayo ayna u caddayn wakhtiguu tegayaa goortay tahay arrin buu ku xidhan yahay arrinkaasi maanta hadduu u dhammaado berru baxaya ma garanaayo ma wuxuu joogayaa saddex maalmood ma labuu joogayaa ma afar buu joogayaa ma shan buu joogayaa ma ka badan buu joogayaa ma kala garanaayo shay buu ku xidhan yahay arrin buu ku xidhan yahay arrinka aawadii buu u joogaa maanta hadday u dhammaato waa baxayaa mutaraddid weeye marna wuxuu go'aansanayaa meel heblaayo waxaad iska joogtaa afar maalmood ama wax ka badan suurada koowaadoo ku saabsan markuu mutaradidka yahay oo isku hayo yacni ama arrin ku xidhan yahay uu arrinkaasi hadduu maanta u dhammaado uu baxayo aanu garanayna goortu markaa arrinkaasi dhammaanayo suurada caynkaasa saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waxay sameeyeen inay markaa qasrin jireen oo gaabin jireen waxaa dhacday saxaabada qaarkood muddo laba bilooda ah ama ka badan in markaa wax xidheen oo beref xidhay oo kale markay jihaadadii u baxeen dabeedna intiiba salaadda inay gaabinayeen saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan markuu xaaladda mutaraddidka yahay waxa weeye waa qasrinayaa yacni ilaa uu markaa inuu ama dego u go'aansanayo bacdu ahli cilmi oo labada suuraba inta ugu badanee nebiga laga hayo ku xidhayna waa jiraan inuu toddobiyo toban maalmood ama sagaaliyo toban maalmood ama naxwa haada ama cishriina yowman inuu salaadda qasrinayo qadarka ugu badanee nebiga laga hayaa waa intaas ayaama fatxi maka marka culammada qaarkood inta ugu badanee nebiga ka soo aroortay xukunka ku xidheen oo waxay yidhahdeen intaa waa la qasrinayaa wixii ka badanna waa la taam yeelaya waa ariiqo ahlucilmiga qaarkood ay mareen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen intaas taxdiid loogama jeedina calaa sabiil itifaaq bay ahaydee hadday ka badan lahayd inaanu qasrin lahayn ma faa'iidaynayso waxa xad marka laga dhigaayo waa inuu jiraa wax caddaynaya intaa iyo inta ka badan inay xukunkoodu kala duwan yihiin laakiin ficil baa dhacay intaas ka badan hadday dhici lahayd oo maalini ku kori lahayd miyuu taam yeeli lahaa nebigu maxaa caddaynayaan waxay yidhahdeen culammada kale waxa ugu badane nebiga aanu ka hayno inuu qasriyey baanu xukunka ku xidhnay wixii ka badani daliil bay u baahantay dariiqadoodu waa saas suurada kale waxay ku saabsan tahay waa suurada ruuxu go'aansaday intaasoo maalmood halkan iska joogo magaaluu tegey ama meel buu tegey uu ku safar yahay dabeedna wuxuu go'aansaday inuu shan maalmood ama toddoba maalmood ama markiisa afar maalmood uu joogo muxuu yeelayaa jumhuurka culammadu waxay leeyihiin hadduu afar maalmood go'aansado ama wax ka badan oo maalintuu soo galay iyo maalintuu tegaya aynay ku jirin yowm dukhuul iyo yowm alkhuruuj ka baxsan yutim waa dhammaystiraya laakiin wixii intaa ka yar waa qasrinayaa waana sida shaaficiye iyo xanaabilaba ay qabaan jumhuurkuna ay ku tageen afartan maalmood xaggay ka qaateen waxay ka qaateen xadiiska saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi yamkuthu almuhaajiru bacda qadaa'i nusukihi alaasa ruuxa muhaajirka ahi wuxuu ku sugnaanayaa maka markuu guto nusugiisa saddex habeen buu ku sugnaanaya wejigay uga daliishadeen waa sidee wejigay uga daliishadeen waxay tahay maadaama markaysaga markaa maka ay ka hijroodeen saxaabadu waxay karaahiyaysanayeen meeshii ilaahay dartii ay uga hijroodeen inay ku noqdaan oo ay degaan oo muqiimiin ku noqdaan taasay karaahiyeysanayeen waatii xadiiskii kale saxiixa ku soo aroortay walaakina albaa'isa sacd bnu khawla yarsii lahu rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam an maata bimakka xadiiska saxiixaynka yacnii ka dhibaataysani ee dhibta u saaxiibka ahi waa sacd bnu khawla oo rasuulka sala allahu alayh wasalam baa u baroor diiqaya yarsii waa min arrisaa bilmunaasaba rasa lama yidhahde risaa baa layahay bikasri ra barardiiqa rasaa yarsi risaa'an wa bikasri ra yarsii lahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an maata bimakka muxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu barordiiqayaa inuu maka ku dhintay daraaddeed maadaamuu muhaajir ahaa beledkii uu ka hijrooday ilaahay dartii uga hijrooday dhimashada uu ku dhintay baa markaysa markaa xoogaa la dhibsanaya marka xadiiskan kale ee saxiixaynku muxuu sheegaya yamkusu lmuhaajiru bacda qadaa'i nusukihi salaasa layaal nusugiisa markuu guto ama cumro ha noqoto ama xaj ha noqotee saddex habeen buu ku sugnaanayaa ka badan hadduu ku sugnaado muxuu noqonayaa muqiim buu noqonaya si aanu muqiim u noqon buu saddexda habeen ugu sugnaanaya saddexdaa habeen markaa musaafirnimadii kama bixin muqiimna ma noqon calaa haadaa bay ka qaateen yacni jumhuurka culammada oo labada madhaboodba ay ka mid yihiin madhabu shaafici iyo madhabu alxanaabila hadduu afar habeen go'aansado meeshaa inuu joogo shakhsigii musaafirka ahaa ama ka badan afartaa habeen aynu ku jirin habeenku soo galay iyo habeenku baxay labadaa maalmood aynay ku jirin waa dhammaystirayaa laakiin wixii ka yar wuu qasrinayaa culammada qaarkoodoo marayna waa jiraan maa lam yujmic iqaamatan ama afar ha noqoto ama ha ka badato ama ha ka yaraatee labada masaleba aan kala farqin oo yidhi waxa weeye mar walba waa qasrinayaa maa lam yujmic iqaamatan taasna daa'ifa min ahlicilmi ayaa maray oo sidaas yadaa markaa doortay qadiiman wa xadiisan culammadii horena markaysaga qaarkood aysaa saa doorteen culammada mucaasiriintana qaarkood aysaa doorteen waana sida ibnu cuthaymiin laftiisu arjaxo sida kalena ibnu baaz ayaa arjaxa in afarta habeen yacni markaa hadday gaadho ama ka badan tahay yacni markaa la dhammaystirayo muddada la go'aansaday in la joogaayo calaa kulli xaal jumhuurku saasay mareen yacni markaa culammada qaar ay leeyihiin waa sida axwadka ay leeyihiin culammada qaarkoodna waxay arjaxeen sida kale ayay markaysa waxa mareen iyagoo xadiiskaas yacni markaa daliishanaya ayay sidaa mareen wallaahu aclam ah. se gaarigu muqiim ku yahay <laughs> gart waa su'aal fiican weeye su-aashana waxay ku saabsan tahay ruuxii safarkiisu joogta yahay waa dareewal had iyo jeer baxa magaalooyinka u kala goosha yacni halkaa ka shaqaysta safar joogtaa buu iskaga sugan yahay marna waa sii socdaa marna waa soo socdaa salaadihii iyo soonkii muxuu ka yeelaya jawaabtu waxay tahay haddii markaa muddada safarku hadday badato ama ay soo noqnoqoto maaha rukhsadii mid waayaya maaha oo marka sababta markaa rukhsadu ay farabadato ama daa'ima ay noqoto dee qofkii markaa lama odhanaayo rukhsada yeelin maysid la odhan maayo sida hadduu mariid yahay maradkiisu joogto yahay yacni rukhaskii ka imanaayay maradka ma waayaya jawaabtu waxay tahay maya waa sabab keensanaya litakfiif marka kanna waxa weeye safarku maadaamuu yahay qiطca min alcadaab sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ruksadii waa ka imanaysaa safarkanna uu yahay safar xaajo iyo ibaaxa marka ah yani safar mubaax ah oo uu xaajo markaysa markaa ugu baxayo waxay yidhahdeen culammadu kollay markaa in badanoo ka midi ah waxay qabaan safarku hadduu safaru macsiya yahay oo macsi aawadeed loo safray inaanu ruksada qaadanayn rukso yeelanayn qaacidaay culammadu yidhaahdaan alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi waa qaacida fiqhiya macaasida ruksooyinka laguma xidho shaygu hadday macsi tahay ruksada laguma xidho saas aawadeed waxay ka daliishadaan faman idura ghayra baaqin walaa caadin falaa isma calayh yacnii kii la dhibaato geliyo isagoo aan marka waxa weeye hayra baaqin walaa caadin oo tafaasiirteeda lagu kala duwan yahay culamada qaar baa ku fasiray hayra baaqin in loo jeedo midaan baqyi samaynayn oo xaakimkii muslimkaa aan ku baxayn walaa caadin aan cudwaan la imanayn tafsiirka marka sidaa lagu fasiro waxaa markaa imanaysaa yacnii hadduu macaasi u soo baxay oo shuftanimo iyo cawtudariiqnimo ay tahay wuxuu u safray ama inuu xaakim muslima ku baxo yacni wuxuu u soo baxay hadday tahay rukhsada inaanu yeelanay halkaasay ka qaateen marka saa lagu fasiro tafsiir kalaa jire alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi rukhsooyinka macaasi laguma xidho oo shay macsi ah yacni rukhso loo qaadan maayo marka calaa haada hadduu safarku safaru macsiya yahay waxay yidhaahdaan marka in badanoo ahlucilmiga ka midii wax rukhsa a yeelan maayo oo haddii lidiraar ay ku dhacdo baktigii inuu cunaa u bannaanaan mayso wakadaa rukaska kale ma qaadanayo hadday jamciga salaadda la jamcinaya la isu geynayo tahay jamcu taqdiim aw jamcu ta'khiir iyo hadday tahay qasriga salaadda la gaabinayo iyo hadday tahay iftaarka ama afuritaanka cudurdaarka safarka loo afuraayo ramadaanta faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin facidatu min ayaamin ukhar kullu daalika ma yeelanayo bay yidhahdeen xataa bakhtigii haddii naftu qabato inuu cunaa uma bannaana bay yidhahdeen waxdama naftiisuu dilayaa nafdilku miyaanu ka darnayn maya waxaa la odhanayaa marka hore liyatub ha toobad keeno macsidana ha ka baxo hadduu toobad keeno macsida ka baxo ou macsidii ka laabto toobad keeno xaalka caynkaasa ruksadu waa u bannaanaanaysa laakiin isagoo markaa macsidii ku sugan safarkuna safaru macsiya yahay oo liajli macsiya uu u soo safray yacni miday ruqsadu u bannaanaanaysa maaha waxaa la mid ay yidhaahdeen culammadu hadduu markaa safarka aanu maqsad u socdaba jirin iska soco ay tahay nafta in la daalinaayo oo socodku ay tahay uun markaysa markaa cagdaalis aan ujeeddo iyo wax loo socdaa toonna jirinba safarkuunbaa markaysaa la yska safrayaaoo marba waxaweye markaa gees la soconayaayo dan laga leeyahay iyo ujeeddo looga dan leeyahay markaysagaa ma jire waa itcaabu nafsi un nafta in lagu daalinaayo ta noocaasi waxa dhahen ma bannaano oo safaru macsiyahay raacaysa safaru macsiyaha bay raacaysaa bay yidhahdeen calaa kulli xaal yacnii safarkan joogtada ah ee loo safrayo maqsad mubaaxa ah ama mashruuca loo safrayo amaba mubaaxoo bannaan sida tijaarada iyo shaqaysiga iyo wax la midka ah ay tahay rukhsadii wuu yeelanaya saas aawadeed waqtigu saa'irka yahe soconaayo yacni waxa weeye waa samayn karaa jamcigii salaadda uu jamcinayey yacni qasriga salaaddana waa markaa qasrinaya waa gaabinaya tan ku saabsan marka afuritaanka ramadaanta uu afurayo yacni iyadu waxa weeye qofku isagoo safar ah waa soomi karaa oo lama odhanaayo yacni ilaaba ilaa waa inaad afurtaa lo odhan maayo ya axaadiista saxaaxa waa ku soo aroortay saxaabadu iyagoo nebiga la socda inay waxa weeyaan markaa qaarkoodna soomi jireen qaarkoodna afuri jireen ramadaan fa mina asaa'imu mina almuftir falam yacib asaa'imu almuftira wala almuftir asaa'ima wadalika fi ramadaan saas aawadeed qowlka daahiriyadu ay leeyihiin ruux hadduu musaafir yahay soon ramadaan ka asixi maayo waa qowl baatil ah oo khilaafsan axaadiista sixaaxa khilaafsan waxay ku dhegeen aayadda daahirkeeda oo dalaalada markaysaga dalaalat iqtidaa may ictibaarin faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar waxaa la qadarayaa fa afdara fa calayhi ciddatu min ayaamin ukhar marka fa aftara maadaama aynay qornayn waxay yidhaahdeen ruuxa musaafirka ah maalmahan inuu soomaabo ma saareen maalmo kalaa saaran daahirkay ku dhegeen yaa alam tara annii daahiriin wa annanii calaa maa badaa xataa yaquuma daliilu marka ibnu xasmi yidhi miyaad ogeyn aan daahiri ahayn oo waxa muuqda anigu aan ku suganahay ilaa daliil khilaafsan la arko anigu daahirkun baan de ku dhegaa daahirkun baan haystaa marka waxaway faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin hee fa ciddatu min ayaamin ukhar maalmo kale inuu soomo ayaa saaran culammadu waxay yidhaahdeen waar qur-aanku wuxuu ku yimi luqadii carbeed usluubkeedii buu ku yimi luqada carbeedna waxaa jira waqhtiyada qaarkood dee taqdiir la qadaraayo waa hadalka markaa sixadiisa ama markaa sidqigiisuba ku xidhan tahay waa nooca leha dalaatu iqtidaa la yidhaahdo weeyi waxay markaa yidhaahdaan low khala alkalaamu min altaqdiiri la fahima alkalaama alxamiir bay yidhahdeen hadduu hadalku taqdiir ka maran lahaa dameeraha fahmi lahaa bay yidhahdeen mid waxa weeye markaa lagama maarmaana meelo badan buu lagama maarmaan yahay marka dee fa afdara ayaa qadaran ruuxii markaa dee musaafirka ahaa soon ramadaan waa ka ansaxaya bidaliil axaadiista sixaaxa baa u daliila saxaabadii waxay dhahan mid qaar sooman qaar aan soomanayn mid walba waa lahayn iyadoona nabiga maciisa safar nahay markaasaan midna ka kala ceebaynayn ka soomani ka afuran ma ceebaynayn ka afuranna ka sooman ma ceebaynayn ramadaanna waa ahayd ramadaanna waa ahayd marka calaa kulli xaal ruksada wuu qaadan karaa ha yeeshee dee haddii xaaladdiisuba safar tahay yacni waxa weeye dee hadhow qallaha uu qallaynayo iyo markan hore soonka gudashada uu gudanayo mar walba safarkii baa jira dee soon la'aani ma jirayso imaa adaa'an wa imaa qadaa'an waa inuu la yimaadaa soonkii imaa adaa'an wa imaa qadaa'an yacni waxa weeye haddaanu safarka ku dhibaatoonaynin hadhow qadaagu inuu ku adkaadaa dhici karto culammadu saddex xaaladood bay ahlucilmiga qaarkood u qaybiyaan mar soonku uu afdal u yahay mar afraaddu afdal u tahay mar waxa weeye marka afraaddu ay waajibi karto oo waxa weeye haddii mashaqo darani ay ka imanayso iyo dhibaato aad u darani oo nafta halis ay gelayso xaalka noocaasoo kale ah yajibu alfitru iftaarkaa waajibaya saas aawadeed nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood oo safar la ahaa ayaa marka waxa weeye qaarkood ay dhaceen iyagoo sooman markaasaa la hadheeyey dallaalnimo loo sameeyey oo lagu ururay markaasu maxaa dhacay markaasaa wuu soomanaayo wuu xamili waayo dee wuu dhacay markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ulaaika alcusaa ulaaika alcusaa waa kuwii cusaaddaa ah buuri cisyaan bay la yimaadeen xadiiska kale wuxuu sheegaya laysa min albiri siyaamu fi safar yacnii khayrka kama mid ahaa in safarka lagu soomo itlaaqeeda ma aha maxaa looga jeedaa ciddii xaaladdiisu noocaasoo kale tahay oo ku dhibaatoonaya soonkii aan xamilaynin safarna ah ya inuu ama dhaco ama wax la midi ka imanayso kaasaa la iyo waxa la midkaa ulaa'ika alcusaa la marka mar fitrigu waajibaya marna wuxuu noqonayaa markaysaa markaa afdal buu noqonayaa haddii ruksadii markaa hadhow inuu soomaa u sahlan tahay yacni haddana markaysaa markaa yani uu soomi karo laakiin nooc mashaqii jirto si uu ruksada markaysaa u qaato waxaa afdala markaysaa markaa inuu afuro waata xadiiska nabiga ku soo aroortay calayhi salaatu wasalaam ina allaha yuxibu an tu'taa rukhasuhu kama yuxibu an tu'taa cazaa'imuh ya riwaayada kale waxay sheegaysaa in allaha yuxibu an tu'taa rukhasuhu kama yakrahu an tu'taa macsiyatuh ilahay wuxuu jecel yahay ruksooyinkiisa in lala yimaado la sameeyo siduu u jecel yahay cazaa'imtiisa in la qaato riwaayada kale maxay sheegaysaa laba riwaayo waa qawiya culamadu waa quweeyiin waa riwaaya haabita riwaayada kale waxay sheegaysaa in allaha yuxibu an tu'taa rukhasuhu kamaa yakrahu an tu'taa macsiyatuh ilaahay wuxuu markaa jecel yahay in ruksadiisa lala yimaadoo la sameeyo siduu u necab yahay in macsidiisa la sameeyo siduu u necab yahay si la mida ayuu u jecel yahay in ruksadiisa loola yimaado marka calaa haada waxay noqonaysaa ruuxii hadhow soonku aanu ku adkaano inay u fududaanayo yani marka alifitru afdal inuu afuraa u fadli badan amaa ruuxa marka waxa weeye haddana soomi kara laakiin hadhow marka uu ku cuslaanayo fitrigu waxaa la odhanayaa alsawmu afdal marka calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay ninkan markaa safarkiisu joogtada yahay inuu safarkiisu joogto yahay ruqsadii u diidi mayso ruqsadii wuu qaadan karaa laakiin waa inaanu markaa dee soonkii markay xagga soonka oo kale noqoto waa inaanu soonkii marka waxa marka horena odhan ruqsadaan qaadanayaa hadhowna aanu soomi kari waayin waxaa dhici karta haddee safarkiisu joogto yahay dee marka dadku sooman yihiin inuu la soomaa ka sahlan markay dadku afuran yihiin isagu inuu soomo waayo hadda iyo goorta dambaba safarkiibuu sidii u wadaa gaadhigiibuu sidii u wadaa yaa mar hadday caynkaa tahayna dadkii oo wada afuran oo meheradii furan yihiin oo dadkii cunayaan oo cabayaan inuu isagu markaa soomaa waa kaga adkaanaysaa mar xaaladdan hore ee dadku wada sooman yihiin inuu markaa la soomo waxaa kaga adag hadhow inuu markaa soomo soonka qalleeyo taasaa kaga adag baaraka allah fiikum allah waxau yidhi waida kunta fiihim faaqamta lahm asalaata faltaqum taa'ifat minhm macaka walyaأkhuduu aslixathm faida sajaduu falyakunuu min waraa'ikum walta'ti taa'ifat ukhra walta'ti taa'ifat ukhra lam yusalluu falyusalluu macaka walyaأkhuduu xidrahm waaslixathm waida kunta fiihim haddaad tahay mid dhexdooda ku sugan nebi muxamedow calayhi salaatu wasalaam fa aqamta lahum asalaata salaadda aad markaa u qiimto waxaa loo jeedaa salaadda aad tujiso yacnii aad doonto salaada inaad tujiso faltaqum ha kacdo ha istaagto daa'ifatun koox minhum yaga ka midii macaka adiga la jirkaaga ha istaagaan ha kula tukadaan waliya'khuduu ha qaataan aslixatahum hubkooda ha qaataan fa idaa sajaduu markay sujuudaan falyakuunuu ha ahaadaan min waraa'ikum dabadiinna ha ahaadaan walta'ti aa'ifatun ukhraa walta'ti ha timaaddo daa'ifatun koox ukhraa kale daa'ifadaa kaleoo lam yusalluu aan tukan falyusalluu macaka adiga la jirkaaga ha kula tukadaan walyakhuduu xidrahum walya'khuduu ha qaataan xidrahum digtoonnidooda ha qaataan oo ha qabaan wa aslixatahum hubkoodana ha qaataan wadda aladiina kafaruu waxay jeclaysteen kuwii gaaloobay low takfuluuna ay ghaflatakum haafil noqoshadaa ka haafil noqotaan can aslixatikum hubkiinna wa amticatikum iyo alaabtiinna aad ka haafil noqotaan oo ka moogganaataan oo ilowdaan ayay jeclaysteen fayamiiluuna calaykum ay idinku soo iishaan korkiinna maylatan iilasho waaxidatan keliya oo mar keliya ay idinku soo yaacaan yacanii weerar mar keliya ya jaro idinku soo yidhahdaan walaa junaaxa calaykum korkiinna wax dembiya kuma sugnaan in kaana bikum adan hadday idinku sugan tahay dhibaato oo min matarin roob sababtiisa ah. aw kuntum ama aad noqotaan marda qaar buka a ahaataan dembi kuma qabtaan an tadacuu ay fii an tadacuu inaad dhigtaan aslixatakum hubkiina inaad dhigtaan dembi kuma qabtaan wa xidrakum wa khuduu qaata xidrakum digtoonidiinna qaata ina allaha acadda lilkaafiriina cadaaban muhiina ina allaha allah acadda waa diyaariyey lilkaafiriina gaalada wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabkaasoo muhiinan wax dullaynaayo aayaddani waxay ku saabsan tahay salaatulkhawf bay ku saabsan tahay sabab baynay lahayd sababtay lahaydna waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa oo cadowgii gaalaada ay isu muuqdaan ayaa wax dhacday salaad duhur baa soo gashay cadowga gaaladana markaa waxaa hogaaminaayay khaalid ibnu waliid xagga qibladana waa ka xigeen xoogaa masaafaa bay u jireen daadna markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa salaaddii duhur tujiyey saxaabada iyadoo cadowgiina ay dee hortooda ka arkayaan oo xaggii qiblada uu ka xigo salaaddii duhur bay dee markaa tukadeen oo dee qasri oo gaaban halkii baa nimankii gaaladaha iscanaanteenoo markaasaa waxay yidhahdeen wallaahi xaalad bay ku sugnaayeen haddaynu ka gaadhsiin lahayn ya dee aynu markaa ka libaysan lahayn iyagoo salaad ku mashquulsan baynu weerarka ku casayn lahayn waxba male bay yidhaahdeen way imanaysaa salaaddii oo hadda tii kala soo socotee salaaddaasina ubadkoodii iyo waaba kaga miisaan badan taho iyadaa uga qiimo badanba ubadkooda salaadda kale ku soo xigtaa baynu weerarka ku qaadi doonaa markay galaan intii bayna aduhri waalcasri ayaa jibriil soo degay aayaddanna nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo dejiyey iyadoo loo sheegaayo tartiibtay u tukanayaan cadowgana isaga ilaalinayaan ya si salaaddiina loo tukado cadowgiina la ysaga jiro markaasaa waxa weeye salaaddii casar markay timi ayaa tartiibtan la sameeyey in markaa salaaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam lala tukado oo saxaabada qaarkoodna ay taagnaadaan saxaabada qaarkoodna ay ku raacaan markaysa markaa sujuuddii iyo rukuucdii ay ku raacaan kuwa kalena iyagoo hubkoodii sita ay taagnaadaan dabeedna kuwa kale ay daba maraan haddana kuwii hore markii hore taagnaabaa marka dambe yacni markaa iyagu raacaya oo la imanaya waxa weeye markaa rukuucdii iyo sujuuddii ee la imanaya marka way isbeddelayaan riwaayadana siday ku soo aroortayna waxay tilmaamaysaa dhammaan salaadda inay wada gelayaan laakiin qolna ay mutaabacaynayso salaadda nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku raacayso qolna qiyaamka ay ku sugayso dabeedna markaa isbeddelayaan hubkiina waa lagu wada gaadhan yahay waa la sitaa markaa dabeedna saasay sameeyeen salaatulkhawfka waxaa soo arooray siyaalo kala duwan axaadiista sidan ku soo aroortay axaadiis saxaaxa ayaa ka mida oo xadiiska sidan ku soo aroorayna waa saabit oo culamo badan baa saxiixiyey salaatulkhawfka kayfiyadihiisana qaarkood baa dee saxiixyadaba ku sugan oo ku soo arooray kayfiyaad badan oo kala duwan baynay u soo aroortay salaatulkhawfku oo mar waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood ba qaarna ay la tukanayaan qaarna cadowba ilaalinayaan si allahay u soo aroortay waxaa ka mid a qaar baa cadowga hor joogaya qolana ragcadda koowaad bay nebiga la tukanayaan calayhi salaatu wasalaam ragcadda koowaad markay la tukadaan ee nebigu qiyaamka isu taago ayay markaysaa ragcaddii labaadna ay markaa si deg dega oo arkaanteedii laakiin u dhammaynayaan bay u tukanayaan dabeedna way salaamad naqsanayaan nebiguna qiraa'adu dheeraynayaa qoladaasay soo beddelayaan qoladii baa markaa dabeedna markaysa markaa imanaysa oo dabeedna nebiga la tukanaysa ragcaddii dambe deedna atixiyaadka kusoo gaaraysa marka dambe la salaamad noqsanaysa qoloba ragcad bay la tukatay ragcadna iyadaa dhammaystiratay taasina waa haddaan cadowga qiblada ka xigin bay yidhahdeen culammadu marka kayfiyaad badan bay sheegeen culamadu ilaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen afar iyo toban kayfiyaad soo aroortay inkastoo mubaalaqa ay ku jirto ya kayfiyado badanoo kala duwan ayay ku timi salaatulkhawfku ay ku soo aroortay axaadiista kala duwan tanna waxay ku saabsan tahay weliba markaan cabsidu darnayn oo cadowga aan laysdhex gelin waagii horena dee hubkan markaa waxa meesha fog iskaga tooganayaa ma jirin waxa la haystay ee bimacnaa ugu dheeraynayay ee ugu fogaa wuxuu ahaa leeb leebkaa marka la rido in mucayanuu dee gaadhayaa ya dee haddii cadowgu ka yara durugsan yahay oo ili ka aragtay ay joogaan dee waxay soo tuuraanna soo gaari maayaan inta u imanayaanna masaafo iyo wakhtibaa markaysa ay qaadanaysa ya ay qaadanaysa laakiin iminka dee xaaladdu waa isbeddeshay yacni waxay noqonaysaa xaaladda ku ansabka ah bay noqonaysa de waxaa jira markaysa markaa dee isagoo cadowgii fog yahay ayuu markaa dee halkaa ka soo toogan karaa ya ama madaafiic ku soo hoggaamin karaa ama markaa waxa weeye markaa eh, waxyaale ku soo ridi karaa marka marka cabsidu daran tahay aayaddii suuratu albaqara ayaa ku soo aroortay oo waxa weeye yacni markaa cabsidu markay daran tahay cadowgii la isdhex galo bay taasina ku saabsanayd axaadiista nebiguna sala allahu alayh wasalam waa sii caddaysay waa sii bayaamisay yacni aayadda suuratu albaqara oo waxa weeye dagaalkii oo socda oo cadowgii la is eryanayo oo la laysku googgo'an yahay dee jamaacadii ma suura galah aayaddan waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a muhimmadda weyn ee jamaacadu leedahay salaatu salaatuljamaaca waa iyadoo safar la yahay maca daalika haddana waxa weeyaan yacni cabsii jirto ayaa haddana salaaddii jamaacadu ay marka waxa baaqi tahay oo lala imanayaa oo loo sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu tartiibtii ay u tukan lahaayeen oo salaadda ay ula iman lahaayeen ayaa markaysa waxaa loo sheegaya hadda maaragta sidii ay u tukan lahaayeen ayaa loo sheegaya marka warka odhanaaya waxa weeye warka dadka qaar ay moodayaan ruux hadduu musaafir yahay inaan jamaacaba laga rabin waa war qaladaan sax ahayn mana soo aroorin xadiis sheegaya laysa calaa musaafirin jamaca laysa calaa musaafirin jumuca waa soo aroortay ruuxa socdaalkee musaafirkaa jumca ma saara laakiin laysa calaa musaafirin jamaaca lama hayo haddii jamacii safar yahay oo jamac safara ay yihiin jamacadii waa laga rabaa jamacadii waa laga rabaa waa inay jamaaco markaysa markaa la yimaadaan iminka waxa weyaan yani safar iyo khawf baa labaduba jireen haddana maca daalik waxaa loo sheegayaa tartiibta ay u tukanayaan ay isu beddelayaan cadowgana isaga ilaalinayaan salaatuljamaacana ula imanayaan salaatuljamaacana ay ula imanayaan marka salaadda jamaacadu siday u weyntaa laga qaadanaya aayadda kale ee sheegaysa cabsidu markay daran tahay fain khiftum fa rijaalan aw rukbaana yacnii haddii waxa weeye ay fasalluu rijaalan baa macnuhu dhacaya aw rukbaana idinkoo rakuubba saaran iyo idinkoo cadaa ku soconaya mid walba tukada axaadiista nabiguna waa sii caddaysa fain kaana alkhawfu ashadda min daalik hadday tahay cabsidu mid taa ka daran oo aad iyo aad u daran haddii ay tahay cadowgii baa lais eryanaya waa karri iyo farri waa carar iyo rogaal celin waa eryad yacni lais eryanayo maruu wax eryanayay mar la eryanaayo iyo maruu ku rogaal celinaayo yacni markaa yuri farata wayanwi lkara wuxuu tusayaa yacni carar buu tusayaa waxaanu markaa niyeysan yahay inuu ku rogaal celiyo yacni marka waxaweye noocaas oo kale ay tahay waxaa la tukanayaa sidii u suuragalka ayaa la tukanaya marna rakuub baa la saaran yahay marna cagaar lagu soconaya ya mustaqbili ilqiblati wagayri mustaqbiliha baa axaadiisu sheegaysa idinkoo qiblada qaabilsan iyo idinkaan qaabilsanayn ba tukada marka waxaweye socodkii baa lagu tukanaya orodkii baa lagu tukanaya rakuubadii la saaraa iyo fardihii baa lagu tukanaya sujuuddii iyo rukuucdii waa la ishaaraya ilaa cadowgii la seeryanaya hadduu sujuud u dhaco waa laga takhallusaya sooma marka saas aawadeed waxaa la samaya iimaa waxaa la samaya waa la ishaaraya waxay ku tusinaysaa salaaddu xaalnaba inayn dhacayn marka muhimmadda ay salaadu leedahaa laga qaadanayo siday salaaddu u kayfiyaadka kala duwanna marba si suuragalka ah ayaa markaa lagu tukanaya allah waxau yidhi wa idaa kunta fiihim haddaad tahay mid dhexdooda ku sugan yaa muxamadu muxamadow xaadira mid jooga haddaad tahay fiihim iyaga dhexdooda wa antum takhaafuuna alcaduwa waxaad dhexdooda joogtaa walxaal antum idinku takhaafuuna aa ka baqanaysaan alcaduwa colka cadowga aa ka baqaysaan fa aqamta lahum asalaata salaaddeeda aad tujiso yacnii aad doonto inaad tujiso aradta an tuqiima lahum asalaata an tusalliya wa hada jariyun calaa caadati alqur'aan kani waa socod lagu soconaayo caadada qur'aanka lagu soconaayo fi lkhitaabi yacni khitaabka yacni lala khitaabayo nebiga calayhi salaatu wasalaam caadadii qur'aanka saa ku saabsanayd lagu soconayo falaa mafhuuma lahu mafhuuma leh waa masaladii xalay aynu ka warramayna ya oo marka uu yahay yacni markaa mid waafaqsan marka waxa waaqica waaqici jiray yani mafhuum mukhaalafo laga qaadan maayo ama haalibkii ama waaqica ay waafaqsantahy de waaqica iyo haalibkuna wuxuu ahaa inuu nebigu tujinaayo ya oo isagoo jooga dee cid kale ma tujinayo marka mafhuum mukhaalafo ma laho lama odhanaayo xukunkani wuxuu ku gaar yahay markuu nebigu ku dhex sugnaa ee haddaan nebigu ku dhex sugnayn salaadda noocan loola iman maayo loodhan maayo waxaa la markii yani nebiga aanu ku dhex sugnayna yacni cidda muslimiinta markaa hogaaminayse ee markaa waxaa tujinaysaa tartiibtan bay markaa samaynaya ya intaasoo kale mafhuum mukhaalafo laga qaato oo la yidhaahdo waxa weeye haddii aan taasi jirin oo shardigaa la helin u yimi muwaafaqatan lilwaaqic ama lilghaalib mafhuum mukhaalafo in laga qaato oo la yidhaahdo haddi markaa la helin xukunkaasi iman maayo waa shubhadii u sababtay dadka qaarkood inay zakada bixin waayaan wakhtigii abibakar oo maxay yidhahdeen waxay yidhahdeen dadkii sekada diiday qaarkood ilaahay wuxuu yidhi khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakiihim biha nebigaa lala khitaabay nebigiina waa geeriyoodo waa dhintay nebigaa lagu yidhi ka qaad xoolahooda sadaqa ka qaad ama zako tutahhiruhum wa tuzakiihim biha wa calayhim una ducee inna salaataka sakanun lahum salaadda abiibakarna sakan nooma aha saas aawadee wax sadaqoona saarani ma jiro muxuu abuubakar naga rabaa dee wax ka jira warkaa ma jire waxay noqonaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam cidda maqaamkiisii joogtaa ee maamulkii ummadda haysaa sidii bay zakada uga qaadaysaa dadka haakada faltaqum daa'ifatu minhum macak faltaqum ha kacdo ha istaagto daa'ifatun koox minhum yaga ka midii macaka adiga la jirkaaga ha istaagaan wa tata'aharu taa'ifa marka lii kooxii adiga la jirkaaga ha istaagto qolada kale inaad dambaynaysaa laga garanayo tii buu qadari walyaahuduu ha qaataan aldaa'ifatu alatii qaamat macak daa'ifada la jirkaaga istaagtay oo bimacnaa kula tukanaysay aslixatahum aslixatahum hubkooda ha qaataan macahum yaga la faidaa sajaduu markay sujuudaan ay sallaw ay tukadaan sallaw waa maadi salluu haddaad tidhahdo waxay noqonaysaa amar marka salluu maahay waa sallaw sallaw markay tukadaan salluu kamaa ra'aytumuunii usallii waa amar salluu waa yahay fa sajaduu markay sujuudaan ay sallaw ay tukadaan falyakuunuu ha noqdaan ay daa'ifatu alukhraa kooxda kale min waraa'ikum dabadiinna qaar ku sugan ha noqdaan yaxrusuuna xaalay ilaalinayaan waxay ilaalinayaan ilaa an taqdu salaa ilaa salaaddaa gudanaysaan wa tadhabu hadihi aa'ifatu taxrus baad tegaysaa kooxdan kale ee kula tukatay xaalay wax ilaalinayso oo cadowga ilaalinayso waltaati daa'ifatun ukhraa ha timaaddo koox kale kooxdaa kaleoo lam yusalluu iyagu aan tukan waa laysa soo beddelaya kooxdii horaa nabiga la tukanaysa calayhi salaatu wasalaam ragcad markay la tukadaan ayay markaa ta kale dhammaystiranayaan marka sujuudda labaad uu nebigu ka tooso calayhi salaatu wasalaam oo uu kaco bay iyagu markaysaa intay qiraadii akhriyaan bay markaysaa rukuucayaan ictidaalayaan sujuudayaan haddana si dhammaystirayaan dabeedna waaba ka baxayaan nebiguna qiraa'adii buu dheeraynayaa qoladii kale marka ee gaarka haysay bay halkoodii tegayaan oo soo beddelayaan iyagii baa markaa ragcadda labaad nebiga la tukanaya waa kayfiyaadka soo arooray kayfiye ka mida waltaatii daa'ifatun ha timaaddo koox ukhraa kale kooxdaa kaloo lam yusalluu aan tukan falyusalluu macaka adiga la jirkaaga ha kula tukadaan walyakhuduu ha qaataan xidrahum digtoonnidooda ha qaataan wa aslixatahum hubkoodana ha qaataan macahum la jirkooda xaalu ahaaday ilaa an taqduu salaa ilaa salaadda aad gudanaysaan yacnii digtoonnidoodii hubkoodana ha qabaan waqad facala nabiyu sala allahu aleyh wasalama kadalika bibatni nakhlin nabigu calayhi salaatu wasalaam waa sameeyey kadalika saasoo kale uu sameeyey bibatni nakhlin maa wadica la yidhaahdo batnu nakhlin la yidhaahdo waa meel magaceed halkaas ayuu ku sameeyey yacni sidaas saxaabada u tujiyey safarna waa la yahayoo waa socdaal cabsiina waa jirtaa waa cadowgii dee markaa rawahu shaykhaan bukhaariyo muslim ayaa soo wariyey labada sheekh waxaa loo jeedaa baaburiwaaya haddii la joogo bukhaari iyo muslim baa loo jeeda wadda ladiina kafaruu low takfuluuna wadda aladiina kuwii waxay jeclaysteen kafaruu gaaloobay low takfuluuna hafladiinna iyo moogganaantiinnay jeclaysteen lowdani waa masderiyo ay haflatakum lowda iyo ficilka ka dambeeya ayaa laga dhalaalinayaa masder moogganaantiinna aa ka moogganaataan hubkiinna oo ka haafil noqotaan ayay jeclaysteen idaa qumtum ila asalaati markaad salaadda u kacdaan aa ka haafil noqotaan maxay can aslixatikum hubkiinna aa ka haafil noqotaan inaad hubkiinna ka haafil noqotaan oo ka moogganaataan oo qaadan weydaan waa amticatikum iyo alaabadiinna amticada waxaa soo gelaysa dee fayamiiluuna calaykum maylatan waaxida fayamiiluuna ay idinku soo iishaan calaykum korkiinna maylatan waaxida iilasho keliya waxaa loo jeedaa weerar hal mar ah ya ay idinku soo dhirbaxaan bian yaxmiluu calaykum inay markaa waxa weeye yacnii idinku soo qaadaan weerar oo fa ya'khuduukum idin qabtaan fayashuduuna calaykum shaddatan waaxida bay culamada qaar mufasiriinta qaar ka cabireen fayashudduuna calaykum shaddatan waaxida ay idinku soo ordaan orod hal mar ah ya shadda waxa weye orodka wey wa hada cilat lamri biakhdi silaax kani waa sababta amarka la amray in hubka la qaato sababtiisa weeye cillada waxaa loo jeedaa sababulxukmiga laga tilmaamaya wa cilatun turaadifu sabab waalfarqu bacduhum ilayhi qad dahab saaxibulmaraaqi waa ka odhanaa cilladu waxay muraadif la tahay sababta oo sabab iyo cillo waa mutaraadifaan ya marka cilladu waa sababtii xukunka waalfarqu bacduhum ilayhi qad dahab farqiga qaarkood ku tageenoo waxay yidhaahdeen way kala yar khaasan yihiin oo cilladu waa sabab munaasaba la socoto sababtuna waa sabab caama marka alcillatu akhasu min asabab waayo laabudda min munaasaba munaasaba waa ina raacdaa munaasabat lxukmi walaa junaaxa calaykum in kaana bikum adan min matarin aw kuntum mardaa an tadacuu aslixatakum walaa junaaxa calaykum dembi korkiinna kuma sugnaan dembi korkiinna kuma sugnaan in kaana bikum adan hadday idinku sugantahay dhibaato min matarin yacni markaa roob xaggii idinkaga sugantah ama roob sababtii oo bimacnaa roob idin helay haddii markaa ay dhib idinku tahay inaa hubkii qaadataan aw kuntum mardaa ama aad tihiin qaar bu koo xanuunsanayaan oo hubka qaadashadiisu dhib idinku tahay dembi kuma qabtaan an tadacuu ay fii an tadacuu inaad dhigtaan aslixatakum hubkiinna inaad dhigtaan dembi kuma qabtaan falaa taxmiluu haddeeda aydaan qaadin hubka wa yufiidu iijaaba xamliha cinda cadami alcudri taasi wuxuu faa'iidaynayaa buu yidhi iijaaba xamliha waajibinta la waajibinayo qaadista la qaadayo cinda cadami alcudri markaan cudurdaar jirin oo marka la yidhi waxa haddii cudurdaar jiro inaa hubkii qaadan weydaan dembi kuma qabtaan wax laga fahmayaa haddii cudur daar aanu jirin haddii hubkii la dhigo in markaa lagu dembaabayo marka waxaa ka imanaya waa waajib marka kale aan cudurdaar jirin saasaa ka imanaysa yani xamliha waxaa loo jeedaa xaml aslixa taasaa laga tilmaamaya hadda masdarkii baa loo jeeda ama xamli oo bimacnaa maxmuul laga tilmaamaayo waxaa loo isticmaalaa wixii uur lagu sido ximlina waxaa loo isticmaalaa wixii lagu sido ama dhabar ama madax lagu sido waliman jaaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim ximlu baciir durfay soo naqliyeeno waxay yidhahdeen wadaad luqawi ah eh. baa waxa weydiiyey wadaad faqiiho carabiyada aan ku yara fiicnayn baa su'aal weydiiyey isu yidhi imtixaan wadaadkan kalena waa luqawi markaasuu wuxuu yidhi hal yajuusu eh, lilmar'ati aliftaaru cinda alkhawfi calaa ximliha xaadii buu hoos dhiga faqiihi qofka dumara afraaddu ma u bannaan tahay ya cinda alkhawfi calaa ximliha markaasuu laa yajuusu laha aliftaar wuxuu ugu jawaabay inay afurtaa uma bannaana markaasuu sayna ugu bannaanayn fuqahadu way sheegeen markiisa inay u bannaantaho cudurdaarku waa jiraayo caynkaasu saas markaasuu me waxaad weydiisay buuli cinda alkhawfi calaa ximliha waxay dhabarka ku sido ama madaxa ku sido markay u baqdo inuu ka dhaco inay afurtaa soonkiima u bannaan tahay dee umana bannaano markaa taa soonka inuu afurta ximli baad i xamli imaad odhan buuri hmm. marka tan hadda waa wey xamliha wa huwa axadu qowlayni lishaaficiyi waa laba qowl labadii qowl midkood weeye labadaa qowloo lishaaficiyi shaafici u sugnaaday in la yidhaahdo wakhtigaan cudurdaar jirin inay hubka qaataan waajib bay ku tahay oo ay sitaan iyo in la yidhahdo maya sunnay u tahay waa labadii qowl midkood wathaani qowlka labaadna annahu sunnatun inuu sunno yahay weeye marka aan cudurdaar jirin hubka in la qaataa sunnay u tahay ee waajib kuma ah wa rujixa waana la arjaxay waa sida shaykhaanku arjaxayn waa sida shaykhaanku raafici iyo nawowi ay arjaxeen culamada shaafiyadu hadday yidhahaan shaykhaanka waxay u jeedaan fiqiga markay ka hadlayaan raafici iyo nawowi bay u jeedaan wakhuduu xidrakum allah wuxuuhi wakhuduu qaata xidrakum digtoonidiinna qaata min alcaduwi cadowga aa ka digtoon tihiin ay ixtarizuu minhu ma istatactum iska ilaaliya cadowga intaa kari kartaan ina allaha allah acadda waa diyaariyey lilkaafiriina gaalada wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab cadaabkaasoo muhiinan wax dullaynaya daa ihaanatin dullayn u saaxiiba allah waxauu yidhi faida qadaytum asalaata faadkuruu allaha qiyaaman wa qucuudan wa fa idaa qadaytum markaa gudataan alsalaata salaadda aa gudataan fadkuru allaha allaha xusa qiyaaman xaalaad taagan tihiin wa qucuudan iyo xaala fadhidaan wa calaa junuubikum iyo xaalaad tihiin qaar dhinacyadiinna u jiifaa wa mudajiciina calaa junuubikum marka salaadda laga faaruqo dikriga ilaahay la kaalaya fa idaa markaa xasishaan bimacnaa aamin noqotaan oo cabsidii idinka tagto cadowga aa ka baqayseen fa aqiimu asalaa salaadda ooga oo sidii asalka ay ahayd u ooga ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ina asalaata salaadu kaanat waxay ahaatay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda kitaaban ay maktuuban mid lagu faral yeelay ahaatay oo mawquutan la waqtiyey walaa tahinuu fi btiqaa'i alqawm walaa tahinuu haka daciifina oo haka wahsanina fi btiqaa'i alqawmi duulka gaalada ah raadintaa raadsanaysaan oo dirirtooda iyo dagaalkooda aad doonaysaan haka wahsanina oo haka daciifina haka taagdaraynina in takunuu ta'lamuuna in takuunuu haddaa ahaataan ta'lamuuna qaar xanuunsanaya oo alam iyo xanuun iyo dhaawacyo dareemaaya fainnahum ya'lamuuna kama ta'lamuun fa innahum gaaladu ya'lamuuna waa xanuunsanayaan kamaa ta'lamuun oo bimacnaa xanuunkii dhaawacyada iyo waa leeyihiin waa haleelayaan waa ku dhibaatoonayaan kamaa ta'lamuuna yacnii xanuunsi la mida xanuunsiga xanuunsanaysaan xanuunsi la miday xanuunsanayaan oo bimacnaa dhaawacyadu ay dhibayaan wa tarjuuna waa rajaynaysaan min allaahi allah xaggiisa waxaa ka rajaynaysaan maa laa yarjuun waxaynay rajaynaynin oo sawaab ah oo nasri ah oo shahaado ah ayaa ka rajaynaysaan wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid cilmi badan xakiiman xikmad badan buu yahay aayaddan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa marka salaadda la tukado in allah la xuso qadaaga waxaa loo jeedaa faraaq salaaddii laga faaruqaayo qadaaga macaani badan baa loo isticmaalaa marka macaanidana waxaa ka mida marka shayga la sameeyo oo laga faaruqo in qadaaga laga tilmaamaayo macna aladaana waa loo isticmaalaa marka la guto ama laga faaruqo macaani kalena waa leeyihi marka salaadda marka laga baxo dikriga ilaahay waa in lala yimaadaa saas allah baa la xusaya allahuma anta asalaam wa minka asalaam yacni ayaa la odhanayaa waa ammaan ilaahay la ammaanaayo ducada lafteedu dikrigii ay soo gelaysaa dikrigay ka mid taho allah baa la xusayaa isagaa la baryaya ducadii allah baa lagu ammaanaya allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik astaqfir allah astaqfir allah astaqfir allah waa la takbiiranaya tasbiixdii taxmiiddii takbiirtii waa ta soo aroortay marka waxa weeye mucaqibaatun laa yakhibu qaa'iluhun yacnii qaar markaa cidhbinaya oo bimacnaa salaadihii ka dambeeya ma guuldarraysto oo ma hoogo ka yidhaahdaa markaasaa nabigu fasiray calayhi salaatu wasalaam tusabbixuuna alaaan wa alaaiin waxaad tasbiixsanaysaan oo subxaana allah odhanaysaan saddex waxaa alxamdu lilah odhanaysaan saddex iyo soddon goor waxaa allaahu akbar odhanaysaan saddex iyo soddon goor marka boqolaad baa odhanaysaan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ila aakhirihi riwaayadka qaar waxaa ku soo arooray axaadiista qaar afar iyo soddon goor in la takbiiranaayo deedna halkaa boqolku ku dhammaanaa kayfiyada keliya maaha kayfiyaad kalaa soo arooray waxaa soo arooray yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni sunnayaasha uu markaysaga sharciyeeyey waxaa ka mida ah salaadda dabadeeda koob iyo toban goor in subxaana allah la yidhaha koob iyo toban goor alxamdulilah koob iyo toban goor allahu akbar waa kayfiyad labaad axaadiista qaar bay kuso aroortay axaadiista qaar waxaa ku soo arooray toban toban goor in la yidhaahdo subxaana allah toban goor alxamdu lilah toban goor allahu akbar toban goor iyaduna waa kayfiyad kale weeye oo soo aroortay wakhtiyada qofku degdegsan yahay aanu ka gaadhsiinayn saddexe soddonka goor aanu ka gaadhsiinayn ayuu la imanayaa si aanu uga tegin yacnii noocaas axaadiista ay sheegayso ee koob iyo tobanka goor la odhanayo subxaana allah iyo koob iyo toban goor alxamdu lilah iyo koob iyo toban goor allahu akbar ama toban toban goor la odhanayo isku saddexiyo soddon bay noqonayaan ama isku soddon goor bay noqonayaan waxaa soo aroortay kayfiyad kale oo maxay ah in shan iyo labaatan goor la yidhaahdo subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar yani markaa min shan iyo labaatan goor markay tahay boqol bay noqonaysa bacdu ahlicilmi waxay dhahan taasa fadli badan iyadoo boqol iyo boqol ay yihiin saddex soddonka goor ee la tasbiixsanayo iyo saddex soddonka goor la taxmiidsanayo iyo saddex soddon goor ee la takbiiranayo tawxiidkana lagu khatimayo dee tan min shan iyo labaatan goor iyagoo ah ayaa shan iyo labaatan gooroo tawxiida ah ku jira shan iyo labaatan goor oo laa ilaaha ila allah waa ku jira marka subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar waa afar markaysa markaa dikri wey oo tawxiidka ka mid yahay oo afdalu dikri ah xadiiska nebiga maxaa ku soo array afdalu dikri laa ilaaha ila allah dikri waxaa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah baa ugu fadli badan ahlucilmiga qaarkood waa quweeye yani waxa weye iyadoo intaas keli ah afdalu dikri laa ilaaha ila allah tan kale dhammayskatirna waa soo aroortay afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir calaa kulli xaal kayfiyadaha kala duwanee soo arooray dhammaantood waa min baabi ikhtilaafi tanawuc si fiican waxa u caddaynaaya yani alcalaamatu ibnu lqayim kitaabkiisa zaad lmacaad fii hadyi khayr u noqo axaadiistaas aynu markaa hadda aynu ishaarnayna waad ka helaysaa isagoo markaysaa marka ku tilmaamaya kayfiyadaha badane kala duwane soo arooray ee adkaarta markaysaga ka dambaysa salaadda dabadeeda la odhanaayo marka allah waxay xustaan xaalaad taagan iyo xaalaad fadhidaan iyo xaalaad jiiftaan mid walba dikrigana sidiisaba in la farabadsado weey dikriga khayr badan baa ku jira marka dikriga waa in la badsadaa ya fadkuru allaha dikran kasiiran dikri fara badan allah xusa yani waxaa layna amraa in la fara badiyo kasra layna amraya kasra waxaa la ammaanayaa cidda ilaahay in fara badan xusaysa loo ballanqaadayna yani ajar yani weyn iyo makfiro wadaakiriina allaha kaiiran wadaakiraat marka waxaa weeye dikriga in la farabadiyo weeye oo aad iyo aad loo fara badiyo sidaas aawadeed ninkii nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam u ina sharaa'ic alislaami qad kasurat calay sharaa'icdii islaamku way igu fara badatay waxaad ii sheegtaa shay aan qabsado ku dhego ii sheeg nebigu weydiinaya calayhi salaatu wasalaam nebigu muxuu ku yidhi laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illaah kama zuulaayo kama baxaayo carabkaagu inuu ka qoyan yahay ilaahay dikrigiisa yacni yaanu ka bixine carabkaagu dikriga ilaahay ha ka qoyanaado oo dikriga ilaahay farabadi marka khayr fara badan baa ku jira alcalaamatu ibnuqayim kitaabkiisa waabil sayibka aad buu dikriga ugu dheeraaday waxaanu sheegay fawaa'id fara badan inuu dikrigu leeyahay ya waxaan filayaa boqol faa'iidood meelaha inuu yani marka ishaaraya inay jirto ilaa toddobaatan markaysaga meelaha wax ka badan waa sheegay intuu sardiyey laakiin ilaa boqol faa'iido ya ayaa dikriga ku jira fawaa'id fara badan yani marka waxa iimaanku xoojinaya yani waxaweye dhibaatooyinka lagaga baxaya hamigiiyo hamiga lagaga baxaya yani waxaweye sacaadadaa lagu helaya ajar fara badan baa lagu helaya sawaab badan baa lagu helaya yani xataa quwatu filbadan baa lagu helaya dikriga ilaahay haddii la farabadiyo wax kale iska daayey qalbigaa xoogoobaya iyo ruuxdaa xoogoobaysa iyo waxaasoo dhan ka kaalay iimaankaa xoogoobaya yaqiintaa badanaysa iyo sawaabkii ajarkaa yani xataa jirhkaa ku xoogoobaya ruuxa dikriga badan iyo ruuxa markaysaga aan dikriga badnayn yani xataa jirkoodu kala xoog badan humuumta iyo humuumta iyo waxyaalo badan baa lagaga baxaya marka fadli badan baa ku jira faida طma'nantum faaqiimu salaa markaa xasishaan salaadda ooga adkaartuna weliba siday dee u kala fadli badan tahay in loogu dadaalo aad bay muhiim u tahay nabigu muxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam subxaana allahi wabixamdih cadada khalqii wa ridaa nafsii wa zinata carshii wa midaada kalimaati afar goora uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaa juwayriya gelin dhan oo ilaahay xusaysay oo tasbiixsanaysay wuxuu idhi afar gooraan idhi subxaana allahi wabixamdih cadada khalqih wa ridaa nafsii wa zinata carshii wa midaada kalimaati ayaa markaa la miisaan noqonaysa waxaad markaa gelinka dhan akhrinaysa subxaana allahi cadada khalqi alxamdu lilaahi cadada khalqi yani taasna xadiis kalea ku soo arooray xadiis kale ayaa ku yimi yani waxa weeye marka cadada khalqihi in lagu daro xamdiga iyo marka tasbiixda adkaarta caynkaas dabaraani wakayruhu baa soo wariyey culamada qaar waa quweeyey waa xadiis kalen ahayn xadiiskan saxiix xadiis kalen ahayn ya imaamu shaafici markuu leeyahay salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam sala allahu alayhi yani waxa weyaan kulama dakarahu daakiruuna wakulama gafala can dikrihi alghaafiluun wuxuu awilanaya axaadiistaas saligiyo salaamtana markaysa caama in loo amray amaa tan marka waxa weye ibraahiimiyadu su'aal bay ku timi waxaynay ku xadidnayd atixiyaadka salaadda ya e, weydiinaaye bashiir ibnu sacdin baa weydiinaya bashiir ibnu sacdin waa nucmaan ibnu bashiir aabbihi nucmaan ibnu bashiir aabbihi weeye bashiir ibnu sacdin baa nabiga weydiinay ya calimnaa kayfa nusallimu calayka fakayfa nusallii calayka idaa naxnu sallaynaa fii salaatina ziyaadadaasi saxiixyada kuma sugnaa lakiin culamada qaar waa taxsiiniyeen labada saxiix kuma sugna idaa naxnu sallaynaa calayka fii salaatina waa garannay sidaannu kuu salaamayno ee saannu kuugu sallinnaa ziyaadadaas maxay sheegaysaa markaannu kugu sallinaynin salaadayada gudaheeda markaasuu quuluu allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamed marka muxuu ku saabsan yahay salligaas ibraahimiyadu wuxuu ku saabsan yahay salaad keliyo aan salaamtii la socon aayaddan maxaa laynagu amray salluu calayhi wasallimuu tasliima salliyo salaam baa layna amray ibraahimiyada salaami kuma jirto ibraahimiyada salaamtii waa ka madhan tahay waxayna ahlucilmiga qaarkood yidhahaan waxay ku gaar tahay salaadda gudaheeda oo su-aashu ku soo aroortay nebigu sheegay waayo salaamtii dee isagaa yidhi waa garanay xaggay ku garteen dee way ka horraysa atixyaadkay ku jirtaa assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa la salaamay salaamtii baa lala yimi marka salaamtii garanay oo dee hore loola yimi atixiyaadkay ku jirtaa haddaba salaadda gudaheedii markaan kugu salinayno ya maxaanu dhahnaa quuluu allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamed sidaas aawadeed kayfiyada salliga iyo salaamta isku daraysaa waxaa lagu fulinayaa salluu calayhi wasallimuu tasliima labadii arrine layna amray ayaa labadiiba lala wada imanaya salaatun mujarada ma ah markaa saas aawadee culamo badani waxay u arkaan salaatulibraahiimiya khaarij asalaa inayna ku saabsanayn saas baa markaysaa markaa saxaabadiiyo salafkuba yani markaa salli salaati iyo salaam koobsanaya ay ugu sallin jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam calayhi salaatu wasalaam ha yidhahdaan sala allahu alayhi wasalam ha yidhahdaan yani markaa saas ay ugu sallin jireen imaam shaafici haddaba wuxu uhi ziyaadadan kulama dakarahu daakiruuna wa kulama gafala can dikrihi alghaafiluun wuxuu ka ikhtibaasaya halkan ya cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi saasoo kale masaladuna inay itlaaqan waayahay haddii la yidhaahdo sala allahu alayhi wasalama cadada khalqihi haddii la yidhahdana cadada khalqi yani waxa weye waa fiicanta allah waxau yidhi faida qadaytum asalaata faadkuru allaha qiyaaman wa qucuuda qadaytum markaa gudataan oo ka faaruqdaan asalaata salaada faraqtum minha a ka faaruqdaan faadkuru allaha allaha xusa waxaa ku xustaan bitahliili laa ilaaha ila allahu inaad tidhahdaan tahliil waa laa ilaha ila allah wa tasbiix iyo tasbiix subxaana allah qiyaaman xaalaa taagan tihiin waa mihaal bitahliili watasbiixi maaha xasri lagu koobaayo maaha laguma koobaayo qiyaaman xaalaa taagan tihiin oo allah xusa wa qucuudan iyo xaalaa fadhidaan allah xusa wa calaa junuubikum iyo dhinacyadiinna xaalaa u jiiftaan mudajiciina calaa junuubikum xaalaa dhinacyadiinna u jiiftaan baa allah xusa ay fii nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxua kaana kasiira dikri kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaani sida xadiis kuso aroortay wakhtiyadiisoo dhan allah waa xusi jiray faidadma'naantum haddaa markaa xasishaan bimacnaa aamin noqotaan amintum aamin noqotaan fa aqiimuu salaata salaadda ooga adduuha bixuquuqiha xuquuqdeedii ku guta waa amar hadda addowha haddaad tidhaahdo waxay noqonaysaa maadi ama adduuha waa addaa yu'addii bay ahayd ya yu'adduuna adduu adduuha guta bixuquuqiha xuquuqdeeda ku guta bimacnaa sidii asalka ahayd ula kaalaya waayo cudurdaarkii waa suulay ya cudurdaarkii waa suulay mar hadduu cudurdaarkii suulay waxay noqonaysaa in waxa weeye yacni asalkii loo noqonaayo asalkii in loo noqonaayo faida amintum fadkuru llah aayadda kalena waa tada layidhi aamin noqotaan allah cusa bimacnaa sidii asalka ahayd u tukada waayahay ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ina asalaata salaadu kaanat waxay ahaatay cala almu'miniina muminiinta korkooda kitaaban ay maktuuban mid lagu faral yeelay ahaatay mafruuda ay mafruudan mid lagu faral yeelay ahaatay kitaab waa ficaal bimacnaa mafcuul mawquutan mid la wakhtiyeeyay ahaatay muqadaran ay muqadaran waqtuha wakhtigeeda la qadaray oo la jaangooyey falaa tu'aharu canhu lagama dibdhigaayo halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk